بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله الامين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد waxaynu weli ku jirnaa abwaabu salaati اljumuca oo aynu soo bilownay qeyb cashirkeeni xalay ka mid ahaa waxaan soo gaarnay halka uu yidhi wa shuruuطu صixati اljumucati bacda shuruuطi الصalaati sita wa shuruuطu صixati اljumucati shuruudda ay jumcadu ku asaxayso ee lagama maarmaanka u ah la-aanteedna aynan jumco asaxaynin bacda shuruudi salaa shuruuddii guud ee salaada marka laga soo tago ama kadib sitatun lix wey salaadu shuruud guud bay leedahay waxaa ka mid a ah tahaaradii baa ka mid a ah. satru lcawraa ka mid ahaa istiqbaalu lqiblati baa ka mid ahaa dukuulu waqti salaati baa ka mid ahaa shuruuda iyo kuwo aynu soo marnay baa salaada loo baahnaa inaad la timaado markaad tukanayso <clears throat> shuruudii oo dhan horta waa lagaa rabaayo jumcadu salaad wey maadaama jumcadu ay salaad tahay tahaaradii iyo istiqbaalkii qibladii iyo dukuulu waqti salaad iyo satrulcawra iyo shuruudii guud oo dhan waa lagaa rabaa laakiin waxay leedahay lix shardi ay salaadaha kale la dheer tahay lixdaasaa halkan lagu sheegayaa marka koobaadi an tuqaama waa in la ogaa salaada jumcada jamaacatan jamaaca lagu ogaado oo jamaacadu waxay shardi u tahay salaadii jumcadu inay ansaxdo salaadahan kale jumcadu jamaacadu ama aan nidhaahna waa sunna ama an nidhaahda waa farad laakiin laba gooraba jamaaca la-aan bay duhur iyo casar iyo shantii salaadood ansaxayaan salaadaha kale oo dhani jamaacadu shardi asixitaankeeda ah, uma aha ee xataa waajib haddii la yidhaahdo way kaa asixi waajibkaad ka tagtayna waad ku dabbaadi tan ise kaa asixi mayso shardigaasi waxaa loo cuskaday in nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo khulafadii iyo muslimiintu dhammaantood weligeed jamaaca la-aan aan la tukan jirin jumco nabiguna yihi salluu kamaa raaytumuni usalli waxaa arrintaa xoogeynaya salaadan jumcada waa cibaada bal waxaa la dhihi karaa waa cibaadaadka maxdada la yidhaahdo saafiga cibaadada ah oon tacriir iyo cilal lagu sababeeyo aan la garanayn waxaana taa tilmaamaya salaada jumcada maxaa xilliga duhurkii looga dhigay oo subaxii iyo casar looga dhigi waayey allahu baa dhihi maxaa maalinta loogu doortay ilaahay baa u doortay oo baa dhihi laakiin munaasabad gaara ah oo sideedaba salaadaha iyo awqaadooda iyo rakacaadkooda caqligeennu uu garan karo sababta xilligaa intaa loogu doortay ma jirto aan ka ahayn addoommo ilaahay baa nahay sidii loo jeediyey inaan raacnaa laynagu leehay laakiin wax badan caqligu kama garan karo waxa duhurka afar looga dhigay subaxana laba looga dhigay maqribkana saddex looga dhigay salaadii qoraxdii baa dhacday iyo saddex ragcadood waxa ka dhexeeya iyo fajarkii baa dhashay oo labaa ku habboon waxa ka dhexeeya duhr iyo casar iyo cishana ah afar afar baa ku habboon wax munaasabad oo gaar ah oo ka dhaxaysoo badan ma garan kartid cibaadaadku noocaa haddii ay yihiinna sida sharciga ay ugu soo arooreen keliya loo samayn karaa waxay ku soo aroortay salaada jumcaduna waa iyadoo jamaaco la tukanayo jamaacada qadarkeedu muxuu dhan yahay waa shardi soo socdo iman doonee halkeeda aynugu tegaynaa haddii aan la yidhaahdo kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaadi fii waqti duhri waqtiga duhurka waa in ay dhacdaa oo salaada jumcadu waqtigeedu waqtu duhri weeye waxay soo gashaa waqtiga duhurka wuxuuna waktigeed u baxaa waqtiga duhurka mas'aladaasi waxaa loo daliishanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inta laga wariyey ee sariixa ahna in wakti duhuru tukaday bay tilmaamaysaa axaadiisu inna way ixtimaashaaye kuma cadda aada uguma cadda in wakti duhur wakti aan ahayn la tukan karo hase haatee waa masalo culimmadu ay isku hayaan in laga soo yaraha horumarin karo oo markay qoraxdu kululaato duhurna soo dhowaado salaada jumcada la geli karo culimmada qaar baa qaba laakiin jamaahiirtooda maaha daba masaladaa markay fuqahadeenu sii qaadaa dhigayaan waxay yidhaahdaan wej kalena way u taxriiriyaan waxay yidhaahdeen salaadii jumcada waktiga duhurka inay ku asixi waa itifaaq murankama kama taagna oo xataa qolada waa laga soo horumarin karaalihi ma laha waktiga duhurka lalama sugi karo haddii waktigii duhurka lagu tukado la ilaaliyo inay salaadaasi waktigeedii galay ijmaac weeye bacda nafsi laakiin xilligaa ka hor ma la tukan karaana mashkuukun fiihi weeye waa madax laga shakisan yahay waxay yidhaahdeen waxaan ognahay cibaadada salaada waktigeedu yaqiinan bay kugu waajibtay inaad tukato jumcadii haddaad waktigaa ilaalisana itifaaqan waad waktigeedii waad heshay haddaad ka soo hormarisana mashkuukun fiihi weeye walyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintii faradka kugu noqotay salaad waktigeedii inuu galay laga shakisan yahay kaa gudi mayso halkana waa waji nadar ah oo nadari ah oo istidlaalaadka fuqahadeena shaaficiyadu ay ku darsadaan raxmat ullaahi calayhim jamiica shardiga saddexaadii bacda khubatayni laba khudba gadaashood inay dhacda wey waa inay laba khudba ka horeeyaan maadaama aynu kusoo tacliilinay cibaado tawqiifi ah weeye nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa sugan sugnaansho aada axaadiistoodu u fara badan tahay inuu laba khudba aqri'i jiray oo ka horeeya salaada jumcada mid khilaaf intaana wahay badani kama jiro inay khudbadu waajib tahay laakiin khudbadii markii halla qaadaa dhiga la yidhi axkaamteeda qaar ka mida gadaal bay noogu iman doontaayo khudbada shuruudeedii iyo waxaay ka dhigan tahay laakiin halkan waxaa inaga khuseeya shardiyada weeye culimmada qaar farakutiriis ah baa waxay ka doodeen oo mutaakhiriinta u badan intaan garanayo jumcada khudbadu inay shardi tahay waxay dhaheen waa waajib laakiin shardi maaha waxaa ka mid ah imaamu shawkani raxmat ullaahi calayhi iyo rag mucaasiriina waxay yidhahdeen adiladu wujuub bay tilmaamtay laakiin ishtiraaq ma tilmaamin laakiin shuruuda oo dhaniba sidaa un weeyo nabigu calayhi salaatu wasalaam cibaadadii tawqiifiga ahayd sidaana wuu u tukaday si kalena aan laga haynin sidan inay ku asixi waa la hubaa laakiin sida kale inay ku asixi wax daliil iyo meel la cuskada midnaba ma laha haddaba khudba in loo aqriyo waa qowlka jamaahiiru ahlilcilmi culimmada qaarkoodna ijmaac bay soo guuriyaan oo waxay qaar ku doodaan khilaafku waa mutaakhiriine dadkii hore iyo sanadkii khilaaf lama yaqaan wax khilaafana lama sheegin calaa kulli xaal nabigan alay salaam labadaa khudba waa qori jiray wuuna daa'imay sidaa un bayna muslimiintu soo kala dhaxleen masalada doodeeda marka iyo haddii aada u baahato adilo faahfaahsan wixii asaxaya waxaan asixinba iyadoo la jumleeyo la duuduubay waxaad ugu noqotaa kitaabkan abulfard اlgumari axmed ibn صdiq ee la yihahdo alxisba calىa man jawaza salaata اjumucati bilaa khuطba waa risaalo matbuuco yar weeye adilaad u fara badan oo dhowr iyo afartan daliil markaa isaga ka dhigay ayuu u keenay khudba la-aanteed inaan jumco waxba ka jirin wax badan baa haddii waxqaaqadii wax badan laga daadiyo wax badan oo fiican baa uga soo hari oo xujo iyo daliil noqon kara shardiga afraadi fii khuطati abniyatin meel dhismo jeexan leh weeye mujtamicatin oo kulansan meel guryaheedu guryo deegaan rasmi oo la jeexay dhulkana laga jeexay jidadkeedii guryaheediina kale leh weeye oo weliba isku meel ku yaallo aan midba meel dariiq gidiciisa kaliyo buurta laabkeedii iyo toga iyo weliga jiirihiisi iyo goshooda iyo garbahooda aan ku kala jirin meel deegaanaho magaalo ahaan loo degan yahay deegaan rasmi iyo guryihiina laga dhistayo aqal reer guuraa aan ahayn wey waxa meesha laga saarayo waa aqalka reer guuraada ee caawana la dhiso berri subaxna la raro kaasoo kale aan ahayne rasmi ahaan u degan iyadana muctamadka laga keenay waxaa weeye halkaasay jumcada nabigu ku ogi jiray sala allahu alayh alih wasalam xoola dhaqatadii reer baadiyahee banaanka deganaydna ma aanu amrin inay jumco tukadaan dadkaa guurguuraya arrintaasaa shardiga soo socda oo shardigan qayb kamida damb shardiga soo socdana qaybo kamida lagu salayn doonaa laakiin deegaankaasi shardi ma aha daaro dabaqyo ah iyo guryo dhagaxa shardi ma aha waayo nabigaba calayhi salaatu wasalaam xilligay tukanayeen wixii la deganaaye badnaaye carshaan bay ahayd carshaantaa iyo geedaha timirtee lasoo guray baa tiirarna looga dhigan jiray dhoobadana lagu samaysan jiray marka meel uun deegaan rasmi ahaala loo degan yahay baa la rabaa rasmiga intaa wixii ka badan shardiga soo socday lagu tegi doonaa haddii alla yidhaahdo biarbaciina rajulan shardiga shanaad weeye afartan rag ah axraaran oo xor ah baaligiina oo qaangaara ah, cuqalaaa ah oo caqligoodi iyo maskaxdoodu joogto mustawiniina rasmi u degan xaysu tuqaamu jumucatu goobta jumcada lagu ogo laa yadcanuuna canhu aan kana guurin ilaa lixaajatin xaaje iyo baahi martimid ah maahane halkan wuxuu yihi cadadka jamaacada ama cadadka jumcada oogi karaay waa in aanay afartan ka yaraanin afartankaasaa weliba shuruud leh kow afartanku waa inay rag yihiine dumarka lama xisaabayo way la tukan karaan laakiin horta raggu nisaabkii afartanka ahaa waa inay gaarhaan dumarka la tukanayana tirada afartankaa ah lagu dari maayo raggaa weliba waa inay axraar yihiin oo addoommadii baa laga reebayaa addoonku waa la tukan karaa laakiin afartanka aasaaska ah lagu tirin maayo baaliqiina waa inay qaangaal yihiin oo ilmaha sabiga ah ahluljumuuca isna ma ahano jamaacada waa ka qaybgeli karaa hadday guntanto laakiin halkay ka guntami lahayd tirada laguma darayo cuqalaa dad wax garanayo ee dee qof majnuuna ah oo waalan ama maankiisiiyo maskaxdiisuba dhiman tahay ama maqan tahay dee markiisii hore aan cibaadaba ka asixi jirin kaasi dee nin nin waalan tirsasho ma laha waalidan laga hadlaya sharcigu uu ka hadlo waa lawaalida caqliga la beeleen wax la kala garan waalida miyir qabtee maalmaha badan ma aha hadda waalidiiba waa markii ugu dambaysay an akriyo waalidu kun nooc bay maraysay junuunku markaasa waxaan xasuustay maamo ahli carabta ay dhihi jireen aljunuunu funuunun waalidu waa funuun fara badan oo ciiddaa ka badan markaad qaarkood u aqridana waxaaban isdhihiba dadka show wax miyir qababa kuma jireen waalida unbaa waxoogay waa layar kala waalan yahay wax mihir qaabis markad waa waswaasiba markay psychologiga iyo kaa badiyaa qoraaladooda mas'alada inay axraaq iyo baaligiin iyo cuqara yihiin iyo rijaal waa dadkii ahalka u ahaayey ka guntamaysay ku waajibaysay intaa waxay u daliishanayaan xadiidka aynu soo marnayo nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam aljumucatu xaqun waajibun calaa kulli muslimin ilaa arbacatan afar buu reebay cabdan mamluukan waa la reebay aw sabiyan lam yabluqna waa la reebay aw imra'atan haweeneyna waa la reebay musaafiranna waa la reebayoo mustawtin baa la rabaa afartaa iyagu saasaa loo reebay afartii waajibba kuma ahan la yidhi iyagu haddii la tukanayo unbay ku darsan karaane dadkii asaaskeeda oogi lahaa ka mid maaha amaa cuqalaa daxowa kama asaxa isagu takliiftabu kuwa ah waa kasii fog yahay min baabi owlaa wey cadadka arbaciinka aynu usoo noqono marka mas'aladani runtii waa mas'alo khilaafkeedu aada u badan yahay culimmada muslimiintuna ilaa dhowr iyo afartan qowl bay qaarkood gaadhsiiyeen dhowdhowl afartan qowl ka badan qaar soo khulaaseeyeyna ilaa sagaal bay ku soo ururiyeen qowl marka masalo sahlan maaha ajiladii aimadii culimada muslimiinta masaladay saa isugu mdhaafeen waxa sababay baan idiin sheegay marka koobaad salaada jumcadu jamaaca lala maarmaan taana cadaday noqotaba muran kama taagna oo salaada jumcadu inaan furaadaa iyo keli kelin loo tukanaynin nusuusta ilaa xad way ku caddahay waa marka koobaad marka labaadi cadad go-an oo daliil sariixo oon muran geli karin ku yimidna ma jiro sidee baan cadadkii haddaba u xadaynaa waxay noqotay mas'ala ijtihaadiyo ninba meel ka eego kadib waxaa loo qaybsamay saddex qaybood baa asaas ahaan loo qaybsamay qolo waxay yidhaahdeen cadad bayaynaan qaban cadadkeennuna ha isbadbedelo maxaa looga jeedaa tira yaynaan qaban wax isbedbedelaya ha noqoto waxay dhaheen zamaanka waxaa looga jeedaa jamaacadan maqsuudka aan fahmayno waa maalinka kulanka iyo salaada la isugu yimid inay shicaar iyo astaan isu tag weyn oo muslimiinta ka muuqata la rabaa masalada isutagu ma weyn yahayna miisaan keliya cadad go-an ma yeelan karto ee waa inaan xasaba azamaani waalmakaani dhahnaa oo goobta la joogo cadad cadad badan u muuqan karaya isu yimaadaan weye haddayba tuulo yar tahayna toban isu timid baa indhaha soo jiidana waryaa maanta mashir baa ka jiray meesha la dhihi hadday magaalo teenan oo kaleeto tahay oo weyna labaatan baa tiriyo konton isu tagtayna cidiiba ishooda soo jiidan mayso konton shicaar ma gudaan halka meel afartan iyo labaatan iyo wax lamida ay aada isha u qaban oo shicaarku u muuqan hadday isu yimaadaan meelaha qaarkoodna walaa boqol baan ishu qabanayniyo meeshii waaba dadkii haddii la tuuro kalfaraashil mabsuusi ah ushii la tuura aan adduunka ku dhacaynin haddaba shicaar in la muujiyo waxaan ku xaqiijin karnaa inaan niraana goobta la joogo waa inuu shicaar ka muuqan karaa oo dadka isugu yimid ay isha qaban karto indhaha ay soo jiidan karaan weeye saa darta anagu tira uma baahnine tuuladii iyo magaaladii weyne meeshii dad badnayd iyo meeshii dad yarayd waanu ka aqaani haddii magaaladii maanta intii laga kala qaxo laga kala carara iyar ku soo haraan oo maanta la dhihi meeshay ka soo baxaan wallaahi dad badan baa ka soo baxay oo jooga hadba xaalada lagu jiro markii la ego kifaaya bay yidhahdeen qolada say u dhigaanba halkaa cadad yaynaan goynin daliil cad ma hayno tira la-aanna suuragal maho jamaaco waa sharti saa aan isugu geyno culimmada muslimiinta qayb halkaasay mareen qaybna waxay dhaheen maya cadadku an ma jira jamaaca shardi jamaacana ma labay ka bilaabataa mise saddex bay ka bilaabataa baa laysku haystaa aqalu jamci haddaba tan shakiga ee labadaa intaan iska dayno aqalu jamci alaaatun baanu ka bilaabi saddex baa jumcad tukan karta qof bay yidhahdeen qofki yidhaahda cadad ka badan baa la rabaa daliil khaasaan ka rabnaa daliil haddii la waayana aqaluljamci saddex weeye oo saddex wixii gaaray jamac inuu gaaray lugatan xataa khilaaf kama taagne annaga waa okay bay yidhaahdeen qolada ugu yareydna halkaasay tageen inta u dhaxaysana qolaba meel bay ku dhufteen qolo labiyo toban bay dhaheen xaggee ka keenteen markii la yidhi waxay dhaheen aayaddii suuratu ljumuca ahayd sida saxaaxa lagu wariyey nabigoo khudbaynaya markay badeecadii timid waidaa ra-w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha dadkii baaba dareeray jimcada dhagaysanayey wa tarakuuka qaa'iman adoo taagan bay kaa tageen labiyo toban qof baa ku soo hartay nabiga khudbadiisiina waa sii watay oo cadadkiibaa isdhimay ma dhihin labiyo toban baan haynaa halkaa waxa ugu yar ee nabigoo jumco iska watay tiradeeda aan hayno waa labiyo toban labiyo tobanka aan ku daynayna u yaraan kana garle kana garle soo ma qolana waxay yidhahdeen afartan halkaas waya halkaas inagu hadda aan joogne fuqahadeenu yidhaahdeen afartan intee ka keenteen waxay yidhaahdeen horta jumcadu salaadaha faradka ah wujuubkeedu wuu ka dambeeyey nabigoo maka jooga calayhi salaatu wasalaam baa lagu waajibiyey laakiin dad mustadcafiin ay ahaayeenoo way oogi waayeen nabigu madiinu warkii soo siiyey dadkii soo hijrooday ascad ibnu zuraarata ugu horreeyey madiine wax jamaaco jumco ku oga afartan qof bayna ahaayeen afartan kaa qof aanu dayni jumcadii la oogay ugu horreysay taasay ahaayeen amaa tan labiyo tobankaa waan idinla qabnaa bay yidhaahdeen markii hore jumcada guntamaysay bilaabmaysay afartan way dhammaayeen dhexdeeday tageen wayna soo noqdeen haddaba waxaan leenahay khudbada dhexdeeda dadka badankii banaanka hadday is istaagaan waxba u dhibi mayso taasi dhexday kaga tageene markii la bilaabayey afartan waa la dhannaa bay yidhahdeen ma ahayna caddayn nabigu haddayna marka hore afartan gaadin inuu bilaabi lahaa iyadana garle sawma marka alaada culimadu iska duruubta min alijtihaadi aweye ah qolada afartan tirina qisadaas cadi bnu zuraara saxaabada uu tukiyey oo jumcadii uhoreysay madiine lagu tukaday ahayd bay cuskadeen jamhuurta fuqahada in badan oo ka mid ahna cadadkaasay u dhow yihiin culimmadana aqwaashaa kale tira badan bay leeyihiinoo qolo waa shay mutamasag ay qabsatay intooda markaan isku celcelisay intaan garanayo wax sariix oo cadoo nabigu uu yidhi cadadku waa intaa tira intaa ka yar laguma oogi kara anu maan arag intii culimmada doodayseen aqriyeyna wax soo guuriyey ma arag wax daliiloo cadna lama hayo jamaacadiina waa lama huraan tay maalin ku asaxday aanan istaagna bay fuqahadeennu saa u yidhahdeen jumco lagu oogay afartan baan haynaa ka yar iyadoo lagu oogay ma hayno tan iyo afartan way dhanaayeen banaankum bay istaageenoo way soo noqdeen marka taa waa la hubaa afartanka inta ka hoosaysana shaki baa ku jira nimayow intaa la hubinaaba istaajiyo mid shaki ku jira hayna gelinina alyaqiinu waxaa weeye khuruuj min alkhilaafi iyo meeshan waa cabsi iyo cabsi maaha cabsi ku daa iyo wax la hubay cibaado ku fiican tahay iyo waxyaabo badanna marka dambe lagu kaalkaalo lagu kab ciddii diidayee tiri daliil ma laha isaguna cadadka uu sheegay daliil khaasa ah ma laha oo mas'aladaas waxaan ereygaa marar badan ugu soo celiyaa waxaa dhici karta qofka in lagu yidhaahdo masaladaa wax daliil oo cad ma laha oo qowl kale lagu raro laakiin aadan weydiinin ba inay su-aal kugu soo dhicin haye waa yahaye kanaad ii wadda isaga laftiisu daliil cad ma leeyahay marka aad ku yidhaahdaa daliil cad sideedaba meel khilaafi ah qawlka ay culummada qabaan ay yidhahdaan daliil cad ma laha marku ku yidhaahdo adiga waxaad ii keentaa de ki daliil cad leh laakiin mid daliil cadle le maa ma lehe isaga soo guud xaggeen aadaa mid kaloon isna daliil cad lahayn de kana ka guur kana u guur wax isma dhaanta wey fi ljumlati wax isma dhaanto kana daliilkan unbaa si ula yar caddaaday kana kana si ula yar cadaaday si ula cadaadayda marka laga reebo midna daliil cad ma laha intaa suurada waadixtaan malayn wuxuu yihi mustawطiniina degan xayثu tuqaamu jumucatu wadan iyo deegaan meeshaas ay u tahay wey istiaankiibaa in la fasira u baahan marka mualifku waa fasiray wuxuu yihi laa yadcanuuna canhu kama guuraan ilaa lxaajatin dacnigan waxaa la yidhahdaa qur-aanka ilaahay ku banaysanaya dadka weeye dadku waa laba dad rasmi u degan oo mustawtiniin la yidhaahdo iyo dad aan rasmi u deganayn oo deegaanta raaca oo hadba halkay daruurtu ka horto u guuro xoola dhaqatada walidaalika imaamu nawowi iyo keyrkii markay sharxayaan mustawtin maxaa looga jeedaa waxay leeyihiin waa qolyaha jiilaanka iyo xagaaga aan guurin oo roobka iyo daruurta raacin dadkii aan sidaa ahayn mustawiniin weeye khubati abniyatin haddaba dad daaran dhistay geedana tallaashay ay u midha dhaleen ilmahoodiina gurigay ku dhasheen iyagoon ka guurin iskuulladii iyo sekandariye kaga baxeen baa wuxuu kuleeyahay leeyahay mustawin markii la yidhaahda intee ka keenteen mustawtinkii tafsiirkiisi iyo fiqhigii shaaficiga aan isula noqonana warwareegeysigu bilaabi fiqhiga shaaficiga xeryaha qaxootiga ee kenya ku yaalla mustawtiniin wey guryay leeyihiin labaatan sana meel umayna guurin meelay geedi yihiin hadda oo hogashu meesha ay ka marta nin daruur raacayana ma aha guryaha nin walbee de hadday maslaxadu ka magaalada daaraha ku leh haddii ganacsiga berri ama xukunka siyaasadu meel kale ka maro meeshii wuu aadi sow maaha shartul istiitaan ma aha inaanan cimriga meesha ka guurin dadna meel kale kaa soo gelin maaha ninkii dhammaaya magaalada xukumay maalin dhow aad arki doontaan siyaasiyiinteeni soomaalida in badan oo nairobi guryo lahaayo wakti dheer deganaayo intay county county noqotay ka guuray oo xagkaa xukun ka raadsaday waad arki doontaa berri in badan oo inaga mid ahna ganacsigu maalinba meel buu ula guuraa taas ma aha ta laga hadlayo dadku labadaasay ahaayeen dad rasmi u degan oo guryahoodii ku yaalaan oo suuqyadooda oo beerahooda oo xaaje iyo baahi inay timaado maahane hadda meeluu geedu yahay aan jirin iyo dad aan sal badan ka fadhiyin oo awrkoodii iyo rarkoodii isugu diyaarsan yahay oo hadda meeshay daruurtu marto iyo meeshii deegaani jirto iyo meeshii xooluhu daaq ka helayaan awta dusha uga raranaya qoladaas ma aha mustawtiniin inta dadka intiisa kale waa mustawtin waxaa weeye laa yadcanuuna canhu ilaa lixaajatin inay baahi timaado maahane aan ka guuraynin waxaa meeshaa ka baxay qabaailkii madiine hareeraheeda deganaaye reer guuraaga ahaa jumco lagama rabin kuwii laakiin madiine deganaaye carshaanta ku lahaa iyo muhaajiriintii timid ee u soo carartay madiine ee la degay ee beerta iyo tibeertoodana falanayay guryahoodana dhisanayay suuqoodana ka ganacsanayay dhammaan mustawtiniin xukunkood ahaayeen marka mustawtin haddaad rabta curfiga fiqiga shaaficigu waa ninka aan reer baadiyaha reer buuraaga aan ahayn wey wixii intaa ka badan waa xeelad iyo musuq maasuq wey ninaan rabin jumca inuu tukado ba wuxuu ku leeyahay halkan ma degeni oo xaggee degan tahay aniga waxaan deganaya xamar iyo baynado iyo kismaayaan deganay halkan uu kaaga tegey iyagii markuu tago musaafir baan ahay udhiho salaaduu gaabin warte taa taa musaafir baad ku tahay xaggeed muqiim ku tahay oo degan tahay halkan uu degan yahay ganacsi buu ku leeyahay guryuhuu ku leeyahay carur baa u degan reerihiisii baa u degan meel lagama socdo waxaan arki jiray marka dad labaatan sana meelo degan oo guryo ka dhistay oo ganacsiyo ku leh oo kule niyat rujuuc baan qabaa niyat rujuuc baan qabaa niyada waxaan ku hayaa inaan noqdo goormaan noqon ma aqaano hadda soomaaliya kasaar ku leh hadday degto degdeg ku noqon maayo waayo meeshuu degan yahay nolosheedana waa la qabsaday xataa qaxooti hadduu yahay hay-adaa biila haddii berri uu guurana biil meel ugu horeeya kuma wuxuu kule horta reerku haskasii deganaado aan wax isku soo dubaridoo meel la degi kara ha kasoo dhigo marka waa un xaajadeennii kale kama duwanee salaada jumcada hala tukado taana waxay ahayd su-aalihii hore dii keenteeno qolaa waxay leeyihiin qaxooti baan nahay bay ku leeyihiin haddii ereyga qaxooti lasii fasiro muhaajiriintii maka ka timid ee madiina tagtimidba qaxooti bay ahaayeen guryahoodii iyo reerahoodi bay ka soo carareen wayna ku taami jireen inay noqdaan fii saxiixi bukhaari soo kuma qorna iyagoo bilaal iyo rag lamiya ay leeyihiin alaa hal abiitanna alaa hal an ytma mayla biwaadin waxawlihi idkharu wajaliilu wahal aridan yawma miyaaha majinatin wahal yabduuna li shaamatun waufayl way ku taami jireen alla yaa dhulkii mara yaa mara indhaha soo saar aakhirkii markii maka la furtay unbaa laga mamnuucaye intaa niyaturujuuca way qabeeno alla meesha yaa ku noqon meesha madiina ee qaliin ka badan dhulkii gabiibta ahaa ee way hiloodeen way xiisoodeen wamaca daalika dad muuqiimiin oo jumca tukani ay ku waajibaysay ahaayeen haddaa halkan degan tahay iskada jeclaan lahay ilaahw soomaaliya inay degta aan noqdeen tii ilaahadadan yawma miyaaha majinatin ti u wey wax kale maaha nin wadankiisii uu yaqiinay niyada ka jecel u hiloobay hasa ha halagaada soomaaliya ma soconno nin kabowga bartayna meel qaxaroo kulul aadi maayo dadka daaraha dhistayna himaamin ka dareeri maayaan ninka muqiimka ku ee mustawinka ku noqon raba meelaan guri uusan ku lahayn daartii dabaqyadaa meeshuu ka dhistayna muqiim kuma ihine de cidda la siraya garan maayo halkanna jumcadii ilaahay kugu waajibiyey waxaa u diiday mustawin miho qaxooti baan ahay tii aada u socotay markaa tagtana musaafir baa taoo salaadaad gaabin waxaan kala soomaaliya waa tegay nineteen eighty eight gobolada hiiraan qaxootiyadii ka jiray baan halkaana loo ka tagnay tehnay meel jumca lagu tukanayey baa qolyo dariiqooyin iyo xela soo weerareeno dagaal ka rideen iyaga haddamaha tukada lama le dadkii wilay tukan maysaan ilaa qolyihii maamulkahaa soo farageliyey marka magaalada gobarnatooro waxaa ka ahaa nin raggii minhaajka yaqiinay ahaa manaajikan si fiican u yaqiinay baa masaajid magaalada goornatoore ka ahaa maalinkii dambuu fagaara isugu yeedhay wuxuu yihi kitaabkii waa kane mustawiniin inaad tihiin baa ku qoran oo waata xarafkiie ii sheega wi meesha ka keenteen indhaha laga gabagabaysiiyey marka wuxuu yihi haddaad maanta sheegi weydaan waa idin wada xilxid dhammaantiin halka xabsigaad uga dareeraysaan wuxuu yihi iska daaya wahaabiyiya dad bad haysataane aniga waa kan manhaajkii aan doodno markay kaga gabargabarsiiyeen ilmaha wuxuu waxaan weydiiyey ma ilaahay baad siraysaan tanna qaxooti baad ku tihiin tiina salaad baad ku gaabinaysaan xaggee u socotaa nimay see wax idinka yahay markaasuu wuxuu yidhi wada xirxira dhammaantood xare iyagaa sheegi doona masalada markay laba habeen ku baryaan wuxuuna yidhi ilaa berri xilligan biyo iyo cunto kaloo looma geyn karo markaasaa ugu horeysay in la kala nasto dadka jumcada nabad ku tukadaan marka mid rabshadoon dhawelku waa iska joogaan ayib waanlaa tasbiqahaa shardiga lixaad waa in aanay ka horeynin walaa tuqaarinahaa aanay la barbar soconin jumucatun ukhraa jumco kale xayu laa yashuqu meeshii aanay dhibaynin alijtimaacu in laysugu yimaado fii mawdicin waaxidin hal meel wuxuu leeyahay jumcada meesha lagu tukanayo hadday hal meeloo dadka qaada leedahay laba jumca lama ogola hal meel dadku ku wada tukan karaan dadkana wada qaadaysa hadday leedahay labay dadkuna soo wada gaadi karaan oon dhib ku ahayn imaatinku iyaduna qaadi karta laba jumca lama ogola ataa horta middaa qabso waxaana u daliila nabigu alay slam markuu madiine ku tukan jiray baabkuna baabulcibaadaat tawqiifiya wey xaafado ku hareeraysan baa jiray qaar baa toban shan iyo toban daqiiqa loo soo lugeynayey masjidka nebiga keliya jumca lagu ogi jiray xataa quba waa laga iman jiray qubaa laga iman jiray ilaa qiblatayn baa laga iman jiray intii ku hareeraysnaydoo dhan qolo walba hadda kanaa inoo dhowey afarteenno aan isugu tagna lama dhihi jirin nabiguna ruqsataa aan ma bixinin salaadaha masaajidooday isaga tukan jireen jumcada imaada lama dhihi jirin laakiin jumco sow ma aha kan nabiga keliyaa lagu tukan jiray sal ly slam iyadoo kuba joogo iyadoo qiblatayn joogo iyadoo masaajid kala joogaan oo jamaacaadka lagu tukado halkaa laba masalaan ka faaidaysanay magaalada yari masaajid jamaacaad lagu tukada way yeelan kartaa oon jumcada lagu tukanin xilligii nabiga inay jirta sal slam sidii xilligii nabiga masjidkiisu dadka uu wada qaadayay lana soo wada gaari karay hadday tahayna asalku waa tawqiidkii sidii nabigu ku gaabsaday in lagu gaabsado wey intaa haddii aada fahamto haddii tii la khilaafo maxaa dhacaya waa inaan laba jumca la iska barbar tukan haddii jumcadii laga tukada meel mid kale lama samayn karo wey haddii laba la iska barbar tukadana midii dambayso unbaa baail ah haddii la garan waayana labadooda mid waxba kama jiraan waayo jumcada labaad bilaa xaaja weeye xaaje iyo baahi haddaynan jirinna waa wax naskii nabiga dhaqankiisi khilaafsan cibaadaadna wey xaaje hadday jirto oo dhib ku tahay maxaa u daliila ayada daliila loo hayaa nabiga xilligiisa alay salaam masjidkii aan kiisa ahayn ee koobaad ee jumco lagu tukaday u idnay masjid ku yaala meel jawaabtaa la yidhaahdu ahaa oo baxrayn ah baxraynna xilligaa waxaa la dhihi jiray wadanka hadda baxrayn la yidhaahdo iyo bariga sacuudiga mantiqadan sharqiyo la yidhaahdo min albaxrayn bay kamid ixsaa iyo goboladaas meel ka fog bay ahayd haddaba madiina laga soo gaari karin xaajadii baa keentay saasaa loogu tukan karaa taasna waa ka intilaaqeen saa darteed wa anlaa tasbiqahaa waa inaanay ka horeynin walaa tuqaarinahaa aanay barbar soconin jumcat ukraa laakiin waa goorma xayu laa yashuqu waa goorta aynan dhibaynin alijtimaacu in laysugu yimaado fii mawdicin waaxidin hal meel haddiise hal meel oo qaadaba dadkii aan la haynin ama aan laysaba soo laysba soo gaari karin meelo kala duwan waa lagu tukan karaa hadba intay baahidu keento innagaa magaaladan haddaan idhaanay isliya hal masjid ha la isugu taga masjid ina qaado ma jira hadda jumcada marka la gaaray inta masjidaan leenahay way wada buuxsamaan markaasuu midalba buux dhaafaa marka haddii aan heli lahayn hal masjid oo de meelaheenan jaamka ilaa gaarisa loojis haya hadduu safkar oo dhanba masaajid inoo noqon lahaa hadalkan waalid inugu arooro dabaqmuu noqon lahaa laakiin hadda masaajid oo dhanna waa wada buuxaan dadkiina waa wada qaadilayihiin oo kuwo cusub baan usii baahannahay xayu laa yashuqu ijtimaacu baa la yidhi innaga waa inaan dhibayaa meel isugu timaado meelna qaadana ma laha walimaamu imaamku waaxidun wuxuu mid weeye oo min arbacin afartanka ka mida afartankii aynu nidhi imaamku kama baxsanee tira ahaan wuu ku jiraa asalka cadadka ugu yaraanta ee sheegnay ee ha u qaadanin afartan ma'muumiin ah oo imaamku uu ka baxsan yahay maaha waa afartan imaamku ku jiro falow naqasuu hadday isdhimaan fi salaati salaada dhexdeedii can arbaciina afartankii bay iska dhimeen oo salaadii markii la galay baa dadkii qaar iska baxeen ee salaada la galay waa dhici kartaa qof inay cudurdaar ku yimaada gebigeennaba afartan baan ahayn ama kow iyo afartan baan ahayno laba qof baa hawli ku timid mid wayse ka jabti mid hawl kaloo deg deg ah ama jinsi ku timaadaba tiradiibaa isdhintay ama salaadii markii la gelayay iyo khudbadii wadaadku jeediyey baaba khilaaf abuurtayoo qayb baa dareertay soma dhega qayb baaba dadkii iska dareertay adoo isdhimitaanku sababo badan buu keeni karaa ama cabsi iyo waxbaa timidoo dadna waa adkaysteen dadna de wadnihii bay meesha jimcada inay tukadaan bay xajin waayeen markaasu intuu hareeraha fiiriyey buu iska baxay weli adoo salaad ku jira oo jamaaca idinku ku jira qorigal idinku foorariyey waxaad tukatay ma garan weyday maa anagoo bahor igu istaagnay baa nin nala tukanayo safka ku jiray nin raadinayay baa nasoo soo ag istaagay markaasuu qori isgu fooriy iska leexiya dhiigiisa gaalkagaa ku dhalay annagana salaadaan ku jirnaa dhinaca midig buu naga ahaaye markaan rukuucaynay xagga baan wada fiirinayna taasi naftu waa khatar sujuudayadi iyo salaadayadii intaan salaada ku jira xagku barisho ku xareemayo ninkan iyo qorigiisu baa wada fiirinayna waxaan arkay marka markaan rukuucnay ninka raggii ku xigay qaar ka mida safkii dambey gadaal intay ugurteen bay saf damba sameeyeen show bahasha iyo xabada la idiin marini bay yidhahdeen marka cabsi hadday timaado salaadii dhexdeedii tiradoo yarayna qaar qaadkada siisaan iyada maxaa la samayn alaa kuli xaal ujeedu waxaan uga jeedaa sabaabtee falow naqasuu fi salaati hadday isdhimaan can ilarbaciina afartankii iska dhimeen aw kharaja alwaqtu ama waktigii salaadaaba baxay fii atnaa'ihaa salaata dhexdeeda iyagoo ku jira ama inagoo khudbadii baa dheeraatay si loo waday loo waday loo waday loo waday baan salaadiiba ka gaari weynay ama markii aan bilownayba baa salaada waktigeeda wax yar ka laabnaaba khudbado intay dheeraatay salaada casaraladu salaadii jumca ku jira kugu soo gasha annaga ay soo martay nimaa weligii khudbaynin baa xilli winter annagoo galbeedkaa joogna winterka qaboobaa xilligiisu salaaduhu aad bay isugu dhodhow yihiin duhurka waxaa la tukan labiyo tobanka barka casarkana labada duhurnimaa la tukan salaadii khudbadii uu noo bilaabay labiyo iyo barki duhurnimo markay kowdii iyo afartan iyo shan tahay ee khudbadii koowaad weli ay socoto maalinka kugu horeysa khudbada laba labada way dhacdaan in intii aad diyaarsatay kaaga iska dhex yaacdo oo waxaad sheegtaba sidii cabdira'uuf aad garan weyday cabdira'uuf la yidhaahdo shoo safka hor isaga tukan jiray wax banaan xanaan aqoonin baa khatiibkii la waayayo isagaa lagu fiixay inuu midba miiska qabsaday baa ugu dambeysay assalaamu calaykum tu yiri miiskii buu qabsaday miilkii ka tegay so cabaan u taagnaaye shib loo sugay loo sugayey bu intay ka soo booday buu fadhiistay saa inay kugu dhacdo way dhici kartaa qaarna intay isku wareereen bay mimbarka ka soo dhaceen madaxu wareeray waxaa kaloo dhici karta in hadalka aad bilowday meel hoorisa ku joojistaa yii ila hadalka marka la joojinayo in lasoo hooriyo u baahan yahay oo waktigii iyo wixiiba xaalad kale intay kugu dhacdo dhinaca kale ay kuula taraarto ninkan ay ku dhacday markay kowdii iyo afartan iyo shan tahay salaadii casar adaankeediina shan iyo toban ka laaban tahay baa nin baa wuxuu yii casarkii baa soo galay yii salaadii casar baa joogay kas salaadii casar raaxad buu fiiriy waddadii buu gaagaabiyeyo salaadee jumca markaan assalaamu calaykum nidhi fadhigii maanaan ka kicin muaadinkiibaa istaagay casar buu nagu adaamay marka mararka qaarkood way ku qabsan kartaa xukunkiinaad ogaato waad u baahantay marka shaaficiyadu waxay yidhaahdeen atamu way dhammaystirayaan duhran duhur bay labada xaalaba dhamaystiri mas'aladani waxay ku salaysan tahay su-aalhii xalaygaa la ii keenay ahayd jumcadu duhur may bedel ka tahay mas'alada saa looma dhigaan shaaficiyadu waxay dhahaan jumcadu ma duhur la gaabiyeyba mise waa salaad madax banaan waxayna ku daraan qismiga qawaacidda aan la dhihi karin haa iyo maya oo furuucda masaa'ilka soo gelaya qaarna ay xaggaa shaaficiyadu raaciyeen qaarna ay xaggaa raaciyeen tan waxaa tanaa ka kamida mas'alada marka salaadii way dhammaystirayaa nin jumco niyooday duhur buu dhammaystirayaa waxay ka dhigan tahay jumcada asalkeedii kaanat duhrun maqsuuratu wey masalada markay misaaladay kamid tahay ay keenaan oo waxay yidhahdeen faraca marka la joogo qaacidada waxaa raajix laga dhigay inay duhur la soo gaabiyey tahay marka masaa'ilka hoos gala oo qaarna inoo iman doono insha allahu tacaala waxaad i xasuusisaan markii baabuljumuca aan dhameeyo jumco iyo duhur maxaa calaaqa ka dhaxeeya haddaan halmaamo ixasuusiya markaasaa masaa'il iyo tafriicaadkeeda ka dhashay waxay idinka tilmaami doonaa tafaquhan si aad u barataan walow shaku hadday shakiyaan qabla iftitaaxihaa salaadii jumcada inta aanay gelinba fii baqaa'in wakti waktigeedii inuu welis joogiyo in kale sallow duhran bay tukanayaan waayo waktigu hadduu baxo jumco lama qadeeyo wanshaqa alijtimaacu bimawdicin wanshaqa hadduu dhibo alijtimaacu isu bimawdicin hal meel la isugu yimaado ka misra wa baqdaad sida masar iyo baqdaad oo kaleeto iyo magaalooyinka waaweyn weeye jaazat waxaa banaan ziyaadatu ljumaci jumcooyinkii in la badiyo bixasabi alxaajati hadba baahidu intay tahay dadku hal meel haddaynan isugu iman karin oy magaalooyinku waaweyn yihiin dadka badnidiisiina meelihii la samaystay aynan qaadi karin ama magaaladiiba kala fogtooniisa soo gaari karin jumcooyin badan baa la kala tukan karaa hadba baahidu tiro intay keentaa laga dhigan tii hormartii iyo labadii isla xiriirsadana midna dhibaato ma lahan wayn lam yashuqa haddaynan dhimin ka makata wlmadiinata waa xilligiisii makiya madiine oo kaleeta wey hadda laakiin makiya madiina baqdaad iyo qaahira waxba badan kama yara fa uqiima jumcataani jumucataani laba jumcaa la tukan oo fa uqiima la tukada dheh jumucataani laba jumcaa la tukaday faljumucatu jumcada rasmigihi hiya luulaa tan hore wey wthaaniyatu tan labaadina bailatu wax kama jiraan meeshii hal jumcaha la tukada la rabay dadkana meel qaada haysatay isna soo wada gaari kareen laba jumca in la tukada ma banaana hadday dhacdo tii horaysa baa saxa ta dambana meel aan jumco looga baahnayn baa lagu tukaday wain waqacataa macan isku mar hadday dhacaan labada jumcada la tukado ko aw juhila sabqu ama saabiqu kii horeeyey say u kala horreeyeen ama la garan waayo istunifa jumcatu jumcaa hadda mar mid cusub baa la bilaabayaa labadoodina way isla bureen waa markayna xaajo loo tacadudo oo dhowr jumca loo tukada aanay jirin asalkana waa tii nabigaa loo celinayaa baynu nihi sala allahu alayh alih wasalam intaa wixii ka dambeeya salaadii jumcadu baa laba qaybood laba khudbo iyo laba ragcadood labadii khudbo axkaam bay leeyihiin labadii ragcadoodna marka la galo axkaamu salaati bay leeyihiin sunan la raacin doonana waa leeyihiin arkaanu lkhudbati baan ka hadlaynaa marka khudbada jumcadu sidee bay ku asaxdaa wa arkaanu lkhudbati jumcada khudbadeeda tiirasha lagama maarmaanka u ah ee iyaga haddii la waayo aanay asaxaynin hamsatun shan wey shan arrimood waa inaad khudbada ay yeelataa shantaa haddii la waayo lama ogola khudbada laga hadlayana waa waxa la aqrinayo ee waxyaaba aan shanta ahayn oo khudbadaa la aqrinaya ku lamaan oon laga tegi karin baa iyana jira cinda alqudrati qaarkood midka koobaadi alxamdu lilaahi ilaahay in lagu mahdiyo wey nabiguna calayhi salaatu wasalaam dhammaan khudabkiisa xamdi ilaahay buu ku bilaabi jiray inaan lagu bilaabinna wuu dhaleeceeyey oo wuxuu yihi kullu khubatin laysa fiiha tashahudun fa hiya kalyadi ljadmaayi gacan go-an oo naaqis ay lamid tahay khudbo kastoon tahashahudkii ilaahay iyo nabigiisa lagu ammaanayo aan lahayn saa darteed wsalaatu calaa rasuuli llahi sal l slam nabiga ilaahay lagu saliyo taasna waxaa loo keenay bay yidhaahdeen meel magaca ilaahay lagu sheegay magaca nabina lagu sheegay waxaana lagu fasiray sidaas warafacnaa laka dikrak magacaaga iyo xuskaaga nabi maxamed oo kor baan u qaadnay oo haddii la xuso lagu xus saa darteed ilaahay xamdigiisa marka la sheego salliga nabigana waa in la raaciyay yidhaahdeen walwasiyatu dardaaran bitaqwa llahi ilaahay cabsidiisa laysu dardaarmo yajibu daalika saddexdaa way waajibaan fii kulli min alkhudbatayni labada khudbada ilaahay cabsidiisa dadka in loo dardaarmo oo ilahay inay ka baqaan la xasuusiyo oo ilaahay daacadiisa lagu dhiirigeliyo wuxuu yidhi oo ku daray wayatacayanu waxaa caynoobaya lafd alxamdu lilaahi alxamdu lilaahi lafdiga in lagu dhawaaqo waa waajib khudbaduna lafdiga alxamdu lilaahi eray macnihiisoo kaleetaa a ah lagama maarmi karo waayo alfaada nabiga ka soo aroortayna saasay ahaayeen maqaamkuna maqaamu tacabudin wa taw wa tawqiifin weeye kaa waa la hubaa haddii la bedelo lama hubo wax la hubaa dhaama waxaa la hubin dheh wsalaatu nabiga in lafdu baa isna allahuma salli calaa maxamed lafdu salaa in lagu daro oo ilaahay yihi salluu calayhi isna waa lagama maarmaan walaa yatacayanu ma caynoobo lafdu wasiyati uusiikum bitaqwa llaahi qasab maaha fayakfii waxaa ku filan aiicu llaha ama ittaqu llaha ikshaw rabbakum erey kastoo cabsi ilaahay dardaaran iyo xasuusina uu gudayaa nabiguna hal erey ma laazimi jirin sala allahu alayh ali wasalam waraabicu ka afraadi qira'atu aayatin in la akriyo fii ixdaahumaa midood waayo nabigu alay slam in badan khuabka qur-aan buu ku wacdin jiray dadka maqsuudka khuabkana dadka in la wacdiyo oo ilaahay iyo aakhare la xasuusiyo oo ilaahay axkaamtii iyo isqaabkay uga cabsan lahaayeen ay u caabudi lahaayeen la baro oo lagu irshaadiyo wey khudbada waxa loogu talagalay badan wuxuu ku celcelin jiray oo geerida iyo aakhiro iyo xisaabta iyo janniya naar ka sheekeynaysa waxa ugu badana nafta bini aadamku usbuuciiba maray yaraad ay u baahan tahayna waa aakhiro in la xasuusiyo oo qabri la xasuusiyo oo geerida la xasuusiyo oo adduunyadan dabaysha sideedii u qaadaysa bal in laga soo yardhigi kara laysu dayo walkhaamisu ka shanaadina adducaau lilmu'miniina muminiinta in loo duceeyo weeye fi thaaniyati khudbada labaad duco caam ah oon tacaddi ku jirin ta madaxda loo ducaynaya ma ku jiraa wixii caamkaa ah oo kaleeta ah oo rashaad iyo khayr loogu ducaynayo haa wixii ka badbadis ah ama aan habboonaynna shaaficiyada agteeda markuu imaamku galo khudbadii way dhammaatay waa iska sheekaysan kartaan warnagawakudbane warnagada wiii jaairiintii wuu ducaynayaaye baddiisa ka baxo bal ka waran reerihii carruurtii dheh waa samayn kartaa bay shaaficiyadu qabaan nawowi raxmatullaahi calayhi rag lamida sida ay leeyihiin laakiin ducada caamkaa way fiican tahay ayib intaa waa labadii khudbo arkaantoodii wa sharduhumaa shardiga labada khudbo aahaaratu waana ahaaratato wasitaaratu cawradaadu inay asuran tahay wy wa waa inay dhacaan fii waqti duhri waqtiga duhurkoodan ka horreysiin qabla asalaati wa qabla asalaati salaada ka horna waa inay dhacaanoodan dambaysiin waalqiyaamu inaad istaagta fiihimaa labadaba ahay qofkii awoodo wey waalqucuudu in la fadhiista weeye baynahumaa dhexdooda wa rafcu sawti codkiiyo dhawaqa kor in loo qaado weeye bixaysu yasmacuhu ilaa ay maqlayaan arbacuuna afartan tancaqidu bihim ljumucatu jumcada ay ku guntamayso shuruudii aynu soo marnay leh intaniba waa unun adilo daahira ah iska leh fi ljumlati duuduub ahaan markaynu eegno tahaaradu iyo satru lcawra dee labadaba waxay ku cad yihiin ficilkii nabiga sala allahu alay wasalam nabigu weli khudbada mimbar intuu ka soo degay de ma weyse doonanin isagoo tahaaro qaba intuu khudbeeyo unbuu markuu soo tuga soo dega salaada dadka tukinayay haddii markii soo dega qofka waysadu ka jabtay waa wayse doonan karaa laakiin asalka nabiga ficilkiisii calayhi salaatu wasalaam sidaasay ahayd salluu kamaa ra-aytumuni usalliina waa yidhi intaa waxaa dheer weji waxaa jira labadan ragcadoodii inay min asalaati ka mid yihiin oy bedel ka yihiin labadii ragcadood ee duhurka ee dambe oo jumcadii duhurkii laba loo qaybiyey laba ragcadoodna la daayey laba ragcadoodna laba khudba lagu bedelay in saxahaada oo shaaficiyadii iyo rag lamida ay qabaan de wixii asalkiisa ahee labada ragcadood ahaa tahaara shardi ahayd fakadalika tushtaratu ahaaratu fii badalihimaa dheh dhinacaasay isu geegeeyeen wasitaarati cawrada asturkeeda ise nabiga calayh salaatu wasalaamna cawradii isagoo makshuufa weligii ma khudbayn qofka khudbaynayana dadka inuu horba istaago isagoo cawro banaan lamaba ogoloo xaaraan wey laakiin haddaad awliye tahay qaar baa yidhi kuma jirtid hadda adigu awliye tahay adoo qaawan baad khudbayn kartaabay daheen wa xataa kastuun aan qabin habeenka suuqanin baad khudbayn kartaa ibraahim alcaryaan markuu cabdilahaab ishacraani tabaqaadkiisa u tarjamaynayey ee uu u tarjamaynayay ninka la yidhaahdo nabhani jaamicu karaamaati alwliyaai oo ugu khudbaynayey intaba waxay yidhaahdeen ibraahim alcaryaan wa kaana yaktubu ljumucata wayascadu lminbara wahuwa curyaan isagoo qaawan oo dhaarraaban buu khudbayn jiray mimbarkana booli jiray nin waalan iga dhe marka nin mukallafa ah. sharciguma uma banayno ixsan cawrataka waa kiilaye mid kasta waxaa garan waayey shacraani iyo shaaficiyay ahaayeene baan u malaynayaa sidee bay salaadoodii jumcadu u asaxday ninka cawradiiba ma asturin satrulcawrana halkan shari buu ahaaye marka waxaa weeye cilmu daahir iyo cilmu baain in lagula aado wey halkaa baabkayna lama geli karo baxar buxur waayo badkan in lagula aado wey wa wuquucuhumaa fii waqti duhrina maadaama salaadii jumcada ay kamid yihiin salaadiina guud ahaan waktigeedu waqtu duhri weeye la yihi sidaa unbay noqon sidaa un baana qaalibka asalka nabiga ahaan jirtay calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka ka horumarinta ku soo aroorayna waxay uun tilmaam waa ixtimaalaado aada uguma cadda muran iyo dood badan baa ka jirta oo fuqahadani waa diidan yihiin macnaha tafsiirkoodu sidaa inuu yahay salaadiina aadaan baa lagu xiray khudbada la imanaya fascow ilaa dikrillaahi khudbada dhagaysigeeda weeye khudbadiina idaa duudiya lisalaati baa la yidhi salaadana bacda dukuuli waktihaa baa loo aadaamaa khudbadii bacda dukuuli wakti inay dhacdo garatay qabla salaati nabigaa sa ahaan jiray sala allahu alay wasalam weligii bacda salaa ma khudbaynin qabla salaa buu jumcada khudbayn jiray arrintaana khilaaf kama jiray intaan og ahay waalqiyaamu fiihimaa in la istaago nabigaa taagni ku khudbayn jiray ilaahayna wuxuu yihi waidaa ra tijaaratan aw infaduu ilayha watarakuuka qaa'iman adoo taagan inuu taagnaabaa halkaa ka muuqatay marka nabigu alay salaam weligii khudbada fadhi kuma akriyin wlqucuudu baynahumaa waa sidoo kaleeto sixaaxay ku taallaa nabigu isagoo taagan buu khudbayn jiray uma yajlisu baynahumaa dhexdoodana waa fadhiisan jiray labadooda dhexdoodana khudbana waa fadhiisan jiray warafcu sawti baxaytu yasmacuhu arbacuuna tancaqidu bihim ljumucatuna waa hadligii nabiga sala llahu alayhi wasalam xadiidkii jaabir imaamu muslim warinayay baa wuxuu ahaa kaana idaa khaطba ixmarat caynaahu wacalaa sawtuhu washtada adabhu xataa kaanahu mundiru jeyshin yaquulu sabaxakum masacakum hadduu nabigu khudbada u istaago indhuhuna waa casaan jireen codkiisana dhawaaqiisana kor buu ukici jiray aadna waa u kululaan jire waa u caroon jiray wuxuuna ahaan jiray sida uu arinta u kululaynayo nin col duulaana ka digaya sidii war ka kacay war ka kacay war ka kacay war waaka war waaka war waaka waa kale war caawaa laidin gelaya war subaxii baa laidinku waabariisanayaa nin leh sidiisii buu uqaybi jiray ciidan udigaya waa ka kacay oo oo leh iyo soomaalida siday dhihi jirtay oo kaleetuu ahaan jiray nabigu macanaa siduu hadalkiisu jiddiya adeegna u lahaa khudbada nabigu qosol iyo riwaayad ma ahaan jiri wey waxaase igu yaqriibsanayd xilli aan filaya mayntigii inay raantiisi baan mombaaso ku tukaday xafad majaanga la yidhaahdo masaajid quba la yidhahdo ninkii tagay baa garanaya nin razaali ah ka khudbeynayey maalmihii show mawlidkay ku beeganay siradii nabiga bukaca ka sheekeynaya iyo hijradiisii gaar ahaan hijradiiu ka sheekeynaya hijradii nabigu godkuu galay buu rabay inuu tilmaamo mimbarku aad buu u dheeraa hoostiisana meel istoor bakhaar yar buu lahaa nabiga dhuwashadiisa markuu tilmaamaya waa khudbadii dhexdeedogow orod intuu kusoo degay buu meeshii galay daraqii halkii buu ka hadlayaa saasuu nabigu u dhuntay saasuu isu qariy masaajidkii wa qosol ka dhacdaad la yaabaysa taasoo kaleeta maaha muxaadarooyinka qosol haddaad rabtaan laakiin khudbada lama ogola khudbadu meel riwaayada mehe nabigu washtada adabuhu kaanahu mundiru jeishin wey saasaa la doonaya inay xamaas yeelato rafcu sawtin halkaa wacalaa sawtuhu baa laga qaatay kadib waxaa soo haray labada khudba sunan bay leeyihiin sunankaasaynu ku dari wa sunanuhumaa labada khudba sunooyinkeedu mimbarun in la helo aw mawdicun caalin meel sare meel kore in la fuulo in meel kore la fuulo oo mimbarle ama meel uu ku istaago say dadkii u arkaan oo kaleeto nabigaa mimbar samaystay calayhi salaatu wasalaam fii saxiixi bukhaari wakayrihina ay ku taallaa min tarfa ilkaabati looga sameeyey intii ka horeysayna tiir buu ku istaagi jiray markuu ka wareegay xamna xaniinu jidci xadiidkiiha tiirkaasoo geed weyn oo la gooyey salkii buu ku istaagi jiray markii dambe mimbarka loo sameeyeyna uu u wareegay wa an yusallima inuu salaamo weeye idaa dakala hadduu soo galo wa idaa saciida hadduu mimbarka fuulo markaad soo gashana dadka inta kugu dhawaada asalaamu calaykum dhihi mimbarkaa mimbarka fuushana dadka oo dhan baad asalaamu calaykum dhihi amaa mimbarka goorta la fuulaayey xadiidkii jaabir iyo ibni maajihi iyo kayrkii wariyeen nabigu wuxuu ahaa idaa sacida almimbara sallama uu salaami jiray assalaamu calaykum buu dhihi jiray uu sugan yahay wa amaa marka aada soo gashay inta aan garanayo waa xadiid bayhaqi warinayo oo cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma o ardaahuma nabigu hadduu soo galo dadkii u dhow buu salaami jiray mimbarka hadduu fuuloo soo jeedsadana dadkuu salaami jiray xadiidka tamaamkaasi intaan ogahay daciif weeyo nin la yidhahdo ciise bna cabdillaahi bn alxakam oo daciifa ayaa ku jira wayajlisa waa inuu fadhiistaa xataa yuadina ilaa muadinku uu ka aadaamo taana waa saaib yaziid xadiidkii bukhaari iyo ayrkiio nabigu markuu soo galay u horeysa intuu salaamo kuu fadhiisan jiray kadib buu bilaal adaami jiray bayna yaday hortiisa halkaasuu ka adaami jiray markaasuu markaa kadib nabigu khudbada bilaabi jiray ala salaam adaankana fadhi buu ku sugi jiray wayactamidu wuxuu cuskanayaa calaa sayfin seef aw qawsin ama qaanso aw casan ama ul tanna nabigu calayhi salaatu wasalaam riwaayad iyo axaadiis aada u fara badan ayaa ku soo arooray inuu wax cuskan jiray laakiin haddii aan dib ugu noqday inta anigu aan arkay nabigu wuxuu cuskan jiray intii mimbarka aanu samaysan markii mimbarka uu samaystay kadib weli wax riwaayo oo sariixoo ku cad inuu u cuskaday ma arag laakiin mujaradka tegitaanku wixii uu samayn jiray ma nasakhayaa mise ma nasakhayo waa masale laba qowl culimmadu ay leeyihin raxmat ullaahi calayhim jamiican haddaba ushaa nabigu inu cuskan jiray xilligaa hore way sugan tahay laakiin waxaan sugnayn in nabigu haddii uu meel nabada joogana ul buu cuskan jiray hadday goob dagaal iyo ciidan la joogay iyo xaalad dagaal jirtana seef ama fallaad buu cuskan jiray iyo qaansadeed taa iyagu xadiidkaa dacfi baa ku jiro ma sugna in nabigu wax cuskan jirayse way sugan tahay meel si sariix oo cad loogu nasakhayna ma jirto wa yuqbilu calayhi wuu soo qaabili jiray qaabilayaa fii jamiicihimaa labada khudbaba dadku usoo jeedsanayaaye sii jeedsan maayo waayo khudbooyinka qaar la sii jeedsadaa jiro istisqaha roodoonta iyo kuwa lamida in lasoo qaabila dadkana nabigay ka sugan tahay sala allahu alayhi wasalam oo waxaa nabiga ka sugan mimbarka hadduu fuulo istaqbalnaahu biwujuuhina riwaayada ba istaqbala calaynaa biwajhihi nagu soo jeesan jiray annagana isagaan u jeesan jirnayo ee dad baad la hadlaysaa waanan sii jeedaa lafteedaaban munaasib ahaynba qofka dadka la hadlaya waxaa kaloo ka garan nabigu markay kuleeyihiin ixmarat caynaahu labada indhood baa gududan jiray waaduu sii jeedsanaya see indhihiisa inay gudubteen lagu ogaan laha qof sii jeeda qadaadkiisa ma ka garan kartaa in indhihiisu gududan yihiin qof indhihiisa inay guluteen ad aragtay waa qofku soo fiirinaya kugu soo jeeda marka nabigu dadku soo qaabili jiray dadku la hadli jiray sidaasuu ku wacdin jiray saasaanan wanaagsan oo afcaashiisii laga wariyay nabiga sala allahu alayh alih wasalam halkaasaan caawa ku daynaynaa waljumucatu rakcataani subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk